waa inan magaceed latiifatun inan magaceed weeye alfaduur waa quraacda aladbaaq waa suxuunta iyo bileedhada wax lagu cuno atadriibu haani markaa erayada akhriskoodunbaa lagu barayaa daabaanay ku jirta inta badan oo xarfu daaba meeshaa inoogu qoran ama ha u horayso ama dhexda ha ku jirto atadriib thaani waxa weeye muxuu ahaa tababarka labaad ama layliska labaad istamic wa waa intii leeg dhegayso oo dabeedna ku celi taabay kuwana ka bilaabmayaan taaba wuu toobadkeena talaaqin waa kulan iyo ismimaatin tallun waa meel taaga oo buur yaroo gaabana taa'un waa xarafka tada taamatun yacni waa mid dhammaystiran daabay kuwanay ka bilaabmayaan daaba wuu wanaagsan yahay talaaqun waa furiin dallun roob yar weeye daa'un waa xarfu daa daamatun waa dhibaato qiyaamahana waa laydhaa taadu actaa weeye ayuu kabiyaa ku jirta iminka actaa waa xadgudbay istataaba toobad buu weydiiyey inuu toobad keeno awtaarun waa xadhkaha fitnatun fitna waxa weeye yani fitna waa dhibaato nutfatunna waxa weeyaan marka baalka laga rifo maalan shayga baalka digaaggii oo kale acطaa wuu siiyey istitaaba wuu jeclaystay wuu wax wanaagsan buu u arkay awطaarun wa jamcu waطarin waa dano fitnatun waa xagga fahmada nudfatun waa candhuuf sida manidoo kale qanata yacnii qunuud buu akhriyey haddii ay qunuudkii ay akhriska ahaa wuu akhriyey mata yani waa mata waa wax isku xidhan maatana uu dhintay wey yumiitu ee wuu dilayaa qata qanada uu quustay mada iyo maata oo yumiitu ah laga socoto yumiitu oo wuu masaxayaa waa shayga la baabi'inaya ama meesha laga qaadayo azaala yacni shaygu meesha ka qaaday qata qatu weligeed yaa laheed wey erayadaasi waa erayo la doonay aad macnahooda barato oo aad xifdidana oo yacni suu qofku u kordho kolba erayada uu baranayaa loo ballaarhinaya atadriib athaalith waxa weeye waa tusaalaha waxa weeye tababarka saddexaad ama layliska saddexaad istamic dhegayso waacid ku celi waطayibaatu liلطayibiin baa ilaha yidhi dumarka wanaagsan wax xaq u leh ragga wanaagsan waطayibuun ragga wanaagsanna wax xaq u leh inay guursadaan liطayibaati dumarka wanaagsan waduuri baan ku dhaartay baa ilaahay wa kitaab mastuuq iyo kitaab la qoray waa xarfu daaba ku badan oo ku jira kelmad kasta qul waxaad tidhaahdaa adiicu llaha ilaahay aqbala wasamaa'i waaariq baan ku dhaartay wamaa adraaka maaariq waa maxay waa xidig annajmu haaqib weeye kalaa layumbadanna fi lxudama baa lagu tuuri doonaa wamaa adraaka malxudama maxaa kuu sheegay oo ku ogeysiyey waxay tahay xudamadu naarullahi اlmuqada yani walciyaadu biاllah waamtarna calayhim maطra waxaanu ku faruurnay oo ku soo daynay roob fasa'a maطru اlmundariin waxa xun roobka ku da'ay kuwa loo digey ee diidey digniinta wاladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey watadma'inu quluubuhum ee qalbiyadoodu ku xasileen ee ku nasteen bidikri اllaahi ilaahay xuskiisa alaa bidikri اllaah ilaahay xusitaanka iyo xasuustiisay tadmainu اlquluubu quluubtu ku degtaa ay ku xaasishaa wacala ladiina yutiiquuna kuwa karaya soonka waxa dushooda ah fidyatun baa ah طacaamu miskiin wey fidyadu kafaara gudya naftaa furasho oo miskiin wax la siiya ah faman taطawaca khayran qofka khayr kordhista ee khayr dheeraada la yimaada fa huwa khayrun lahu taطawucaas isagu uu fiican yahay qofku u wanaagsan yahay aayaadkaasina waa aayaad yacni la barayo qofku inuu barto oo waxay isugu jirtaa dee waxyaabo dacwad iyo diin iyo tarbiyad ah iyo maarata waxyaabo badan baa ku dhex jira oo manhajku waa mutakaamil manhajku markaa waxaa lagu baraya waxyaaba badan ardayda baranaysa ثaaniya fahmu اlmasmuuc iminkana waxa weeye wixii la dhegaystay in la gartoo la fahmo التdriib alأwl ka koowaad waxa weeye istamic horta dhegayso marka hore ثuma dac waxaad dhigtaa alraqma numberka ku qor fi murabac almunaasib murabbac almunaasib afargeeslaha ku habboon ama lajibaaranaha ku habboon dabeedna wixii aad dhegaysatay ayaad nambarka ku samaynaysaa markaa oo markaad shariidka dhegaysatay iminka wey dabeedna waxaa la fahmayaa waxaa la doonayaa bal in la garto intaad <coughs> casharadda ka fahmayso atadriib haani waxa weeye layliska labaad waa intaan leeg istamic horta cajaradda dhegayso uma dac dabeedna waxaad dhigtaa alraqma numberka dhig fi lmurabac اlmunaasib laba jibaaranaha ku habboon dabeedna number ku qor oo waxaa markaad dhegaysato sawiradan la akhriyaya mar kastoo lagu idhaahdo number ku qor waxa weeye sawiradan la akhriyayo ee halkan ku qoran markaad cajaradda ka dhegayso number ku qor markaa atadriib الثالث layliska saddexaad waxa weeye istamaa dhegeyso ila alxiwaar wada sheekaysi baa ku jira markaa halkaa cajaladda dhegayso uma da calaamata sax waxaad dhigtaa calaamadda sax fi lmurabac almunaasib murabaca ku habboon markaa calaamadda sax saxda ah xiwaar bay markaa tani ku jirtaa iyo wada aad dhegaysanayso cajalada ku duuman atadriib araabic kaafaraad waxa weeye istamic ila su'aal iminka kuwan waa su-aala lagaa weydiin doonaa su-aalaha dhegayso uma dac araqma dabeedna waxaad ku qortaan numberka fi lmurabac اlmunaasib <coughs> yani afargeeslaha ku habboon markaad dhegaysata cajaladda su-aasha lagaa weydiinayo ku qor alkalaam imika waa hadalkii waa lagu hadlaya imikana atadriib اlأwal waxa weeye layliska koobaad tabaadal alxiwaara maca zamiilik isweydaasrada wada sheekaysi adiga iyo saaxiibka kamaa fi اlmithaali sida tusaalaan ku qoran oo tusaalaha marka hore lagu siinaya almithaal tusaale waxaa weeye daa waaxid ardaygii koowaad baa idhi ayna tusalli aljumuca halkeed jumcada ku tukataa daaytini wuxu uhi usalli fi اlmasjid اlkabiir waxaan ku tukadaa masaajidka weyn daaytinin baa haddana hadalkii qaato wuxuu ihi ayna tusalli anta adduun halkeed ku tukataa daa waaxid baa yidhi ardaygii koowaad usalli fi اlmasjid اlkabiir ayda waxaan ku tukadaa masaajidka weyn sidoo kale sidaada oo kale ereyada isticmaalay waxa weeye aljumuuca almasjid alkabiir intaasaynu isticmaalay halkana waxaa ku qoran alfajr masjid cumar su-aal baad ka samaynaysaa marka intaan le kaa hor raac buu kuuli oo waxaad tidhahdaa ayna tusalli اlfajra salaada subax halkeed ku tukataa dabeedna ardayga labaad baa odhanayaa usallii fii masjidi cumar waxaan ku tukadaa masaajidka cumar wa ayna tusalli anta halkeed ku tukataa usallii fii masjidi cumar ayضa annakaasaan ku tukadaa haddana adhura baa ku qoran iyo masjida bilaal su-aal kasta waxaad tidhahdaa ayna tusalli aلظuhra halkeed duhurka ku tukataa usallii fii masjidi bilaal baan ku tukadaa wa ayna tusalli anta adna halkeed ku tukataa usallii fii masjidi bilaal ayضا annago kaasumaan ku tukada alcasra casrkii baa halkan ku qoran masjida cuثmaan way qoran tahay intaa in leka samey waxaad tidhahdaa ayna tusalli casr halkeed casr ku tukataa usallii fii masjidi cuثmaan baan ku tukadaa waa inaad tusalli anta adna halkeed ku tukataa usallii fii masjidi cumaan aydan anna cumaankaasaan ku tukadaa almaqrib ba haddana halkan ku qoran masjida caliya haddana su-aalka samee eena tusalli almaqrib halkeed maqrib ku tukataa usallii fii masjidi caliyin baan ku tukadaa waa inaad tusalli anta adna halkeed ku tukataa usallii fii masjidi caliyin aydan anna masaajidka cali baan ku tukadaa alcishaa masjida camaar baa halkan ku qoran intaan ilaa ka samee waxa weeye eena tusalli alcishaaa halkeed ku tukataa cishaaiga usallii fii masjid camaar baan ku tukadaa wa ayna tusalli anta adna halkeed ku tukataa usallii fii masjid camaar ayضا anna camaar baan ku tukadaa aljumuca masjidi daariq baa halkana ku qoran ayna tusalli اljumuca halkeed jimcaha ku tukataa usallii fii masjidi daariq baan ku tukadaa wa ayna tusalli anta adna halkeed ku tukataa usalli fii masjid daariq aydan ayaan ana ku tukada maada yafcalu axmed atadriib الثaanي haddaba layska labaad waxa weeye ajib can اlas'ilati su'aalaha ka jawaab mustaciinan bisuwari adigoo sawirada kaashanaya oo waxaan lagu weydiinayaa way sawiran yihiin sawirka intaad akhrido jawaab markaa ka bixi maada yafcalu axmed axmed muxuu samaynayaa yaqra'u lqur'aan baad onaysaa markaa ilan kitaabkii waad arkaysaa maadaa tafcalu lbintu inantu maxay samaynaysaa taknusu albeyt gurigay xaadhaysaa maada yafcalu rajulu ninku muxuu samaynayaa yusalli wuu tukanayaa ama yusalli fi masjid masaajidku ku tukanaya maada tafcalu faatima faatima maxay samaynaysaa yani maxaa markaa odhanaysaa tatbaku طacaam cuntadii bay karinaysaa maada tafcalu khadiija khadiiji maxay samaynaysaa taksilu اlmalaabis dharkay maydhaysaa maada yafcalu moxamed moxamed muxuu samaynayaa yaqsilu aطbaaq wuxuu maydhayaa suxuunta iyo bileedhada التdريب الثالث layska saddexaad waxa weeye haati jumla kama fi الmiثaal jumlooyinkeen adugu sida tusaalahan ku qoran almiaal tusaale waxaa weeye astayqidu mubakiran waa jumlo ficliya oo dhammaystiran waxaan toosaa goor hore aroortii maxaa halkan ku qoran muta'ahiran ma halkan ku qoran astayqidu muta'akhiran ayaad markaa ka dhigaysaa waxaan toosaa goor dambe asaaca saabica baa halkan ku qoran astayqidu mubakiran eh, taas waxa weeye anaamu mubakiran ta hore anaamu muta'akhiran goor dambaan seexdaa oo waa qof hurda astayqidu waxaan toosaa ama anaamu waxaan seexdaa asaaca asaabica saacadda toddoba toddoba markay tahay fiidkii ama saaca saabica baan toosaa asaaca alkhaamisa astayqidu saaca alkhaamisa waxaan toosaa saacadda shanta astayqidu asaaca araabica waxaan toosaa saacadda afarta التdريب الرaaبع أكmل الحوار xوaarkan dhamaystir halkan maxaa ku qoran da waaxid baa qoran markaa su-aashii baa maqan marka wa lo mataa tastayqidu goorma toostaa daatin wuxuu yidhi astayqidu cinda alfajri waxaan toosaa marka waagu beriyo ee salaadda subax halkanna da waaxid ba haddana qoran su-aashaa lagu le dhamaystiro su-aalun baa qoran calaamad su-aalkii waxaa ka maqan su-aashii lagu weydiinayay ayna tusali alfajra baa markaa meeshaa ka go-an halkee salaadaas waxaa ku tukadaa usali alfajra fi lmasjidi masaajidkaan ku tukadaa taa waaxid baa halkan qoran iyo su-aal qura calaamad su-aalun markaa su-aashii waxay noqonaysaa hal tanaamu bacda alfajri ama bacda salaad salaadda kadib miyaad seexataa bacda alfajriga laa maya buu ihi laa anaamu bacda alfajri hal tanaamu bacda alfajri ma seexataa intaasaa ka maqan laa laa anaamu bacda alfajri ma seexdo maada tafcalu bacda alfajri markaa la odhanaya maxaad samaysaa salaadda subax kadib aqra'u اlqur'aan qur'aankaan akriya wamataa tadhabu goormaa tagtaa ila almadrasati ayaa ka maqan madrasadda adhabu waxaan tagaa asaaca saabica saacadda toddoba ayaan tagaa toddobada hal tadhabu biاlxaafila ma waxaad ku tagtaa bas la maya adhabu bisiyaara bisayaara waxaan ku tagaa taxi baan ku tagaa ama baabuurteeda tagaa sidii waxaasoo kale ah weeyaan atadriib alkhaamis ka shanaad waxa weeye tabaadil الsu'aala wاljawaaba maca zumalaa'ik isweydaarsada adiga iyo saaxiibada su'aal ama weydiin iyo warcelin isweydiista alif baa u horeeya qaybta koowaad weeye taa waaxid ardaykood wuxuu idhi usalli aljumcata fi اlmasjid اlkabiir waxaan ku tukadaa masaajidka weyn jumcada eh ayna tusalli halkeed ku tukataa taytinin baa usalli aljumcata fii masjidi bilaalin baan ku tukadaa ayna tusalli aljumca halkeed jumcada ku tukataa ayuu yidhi haddana weydiiyey marka waa arday badan dabeedna wuxuu ku yadkuru wuxuu sheegayaa kullu طaalibin arday waliba almasjida masaajidka alladii yusallii fiihi اljumuca masaajidka uu ku tukada arday walba la weydiinaya kaasubuu ka jawaabaya oo nidaamkaasay ku socotaa da waa qaybta labaad ta waaxid baa wuxuuhi astayqidu asaabica asaaca araabica anugu waxaan toosaa afarta markay saacaddu tahay ee waa ka hor mataa tastayqidu anta adna goormaad toostaa taa wuxuu hi astayqidu asaaca alkhaamisa saacaddu markay shan tahay baan toosaa mataa tastayqidu anta adna goormaad toostaa taa'if talaata iyo arbaca iyo khamsa iyo sita iyo sabca ayaa iyaguna markaa ka jawaabaya wakhtiga ay toosaan oranaya waxaan toosnaa mid wuxuu leeyahy saacadda lixda mid wuxuu leeyahy toddobadaan toosaa midi siddeeddaan toosaa midi sagaalkaan toosaa midna tobankaan toosaa buu leeyahy intaba waxaa sheegaya saacadda waxaa weeye asayqadu asaaca saadisa buu ka hor odhanayaa waa ka saddexaad asayqadu asaaca asaabica waxaan toosaa toddobada astayqidu asaaca haamina waxaan toosaa saacadda siddeedda astayqidu asaaca taasica saacadda waxaan toosaa sagaalka astayqidu waxaan toosaa asaaca alcaashira saacadda tobanka markaa saacadday ku wada qoran tahay dabeedna taasaa lagaga jawaabaya atadriib الsaadis waxa weeye tadriibka ama layliska lixaad ajib can asilati اlaatiyati su-aalahan soo socda ka jawaab waa maxay su-aasha koowaad mataa tastayqidu goormaa toostaa baa lagu astayqidu mubakiran ama astayqidu waxaan toosaa cinda alfajri waaga markuu beryayo n usalli اfajr halkeed ku tukataa usalli fi اlmasjid baan ku tukadaa hal tanaamu bacda الsalaaة salaadda kadib miyaad seexataa marka subaxda laa la anaamu bacda الsalaaة salaadda kadib ma seexdo maada tafcalu bacda الsalaaة salaadda kadib maxaad qabataa aqra اlqur'aan qur'aankaan akhriyaa mataa taknusu اlغurfa goormaad xaadhaa qolka aknusu asaaca saadisa saacaddu markii lixda tahay baan xaadhaa mataa tadhabu ila اlmadrasa goormaad tagtaa adhabu asaaca asaabica waxaan tagaa saacadu markay toddobada tahay mataa tastayqidu yowma alcudla maalinta fasaxa goor baad toostaa astayqidu mubakiran goornaan iska toosaa maadaa tafcalu yowma alcudla maxaad qabataa maalinta fasaxa aqra'u alqur'aan qur'aankaan akhriyaa ayna tusalli jumuca halkaad jumcada ku tukataa wasalli fi lmasjid alkabiir waxaan ku tukadaa masaajidka weyn mataa tushaahidu tilfaaz goormaad daawataa t v-ga ushaahid asaaca asaabica masaa maad odhan kartaa yacni saacada todoba toddobada galabtii habeennimo yacni iminkana waxa alqira'atu walkitaabatu waa akhris iyo qoraal awalan alqira'a waxaan ku horraynaa marka hore akhriska atadriib alawal waxa weeye layliska koowaad sil bayna aljumlati wasuurati almunaasiba waxaad xidhiidhisaa jumladda halkaa ku qoran iyo sawiradaa ka horreeya ka ku habboon isku xidho xariiq qalinka inta qaadato xariiq isugu xidh waaxid qaybta kood waxa weeye yadhabu ila albeyt bilxaafila guriga wuxuu ku tagaa bas sawirkee ku habboon ka daalku ku qoraya ninkaa shidadda sitaa uu gelayo waa kaa ka kale waxa weeye daal baa halkaa ku qoran sawirka daalka ayay isku mid yihiin itniin yaqra'u alqur'aana fii qurfati nuum wuxuu ku akhriyaa qur'aanka qolka hurdada sawirkaa uu ku qorayo jiim ayay isku xidhan yihiin oo la isku xidhayaa yadhabu ila almadrasati asaaca haamina wuxuu madrasadda tagaa saacadda markay tahay sideeda waxaa ku haboon kaa alifku ku qoran yahay ee saacadduna ku agtaal ee sideedana ay ku taagan tahay ayaa lasku xidhaya yaqsilu malaabisa fi lxamaam dharka wuxuu ku maydhaa xamaamka ka ba'du ku qoran tahay ayay isleeyihiin oo dhar maydhaya sawirkaasaa dhar maydhaya takrusu gurfata nowm yowma alcudla waxay xaadhaa gabadhu maalinta fasaxa qolka hurdada nambarkan haadu ku qorantah waa taa ayaa la isku xidhayaa saa isula doono sawirka iyo jumladda macnaheeda sawirka jumladda macnaheeda sheegaya ku xidh atadriib haani layliska labaad waxa sil bayna su'aal waljawaab su'aasha iyo waxaad isku xidhaa jawaabta halkaa ku qoran qaarna nambarkiibaa ku qoranoo waa afar qaarna afar xaraf baa ku qoran dabeedna isku xidh mataa tastayqidu goormaad toostaa waa nambar wanka ama nambar waaxid raqam waaxid goormaad toostaa dabeedna waxaa jiimkaa la tegayaa astayqidu cinda alfajri baa halkaa ku qoran waxaan toosaa marka waa beriga itniin ayna tusalli اljumuca halkeed jumcada ku tukataa waxaa la tegayaa markaa alifka oo wuxuu leeyahay usalli aljumcata fi اlmasjid اlkabiir masaajidka weyn baan ku tukadaa ثalaaثa ayna tusalli alfajra halkeed ku tukataa salaada subax usalli waxaad tegaysaa ba'da usalli alfajra fi اlmasjid masaajidkaan ku tukadaa hal tanaamu bacda salaad salaadda subax kadib miyaad seexataa daalkaa tegaysa halka ku qoran tahay laa maya buu ku yidhi laa anaamu bacda salaad salaadda kadib ma seexdo atadriib الثالث tadriibka saddexaad waxa weeye iqra alfiqra fiqra waxaa la idhahdaa int baarigraafka inta yarays haysataa ayaa la idhahdaa maxay fiqra jumlooyinka dhowrka ah fiqraa la yidhaahdaa uma ajib intan maqdacan yaree go-an ee hadalkaa intaad kolka hore akrido su-aalaha ka dambeeyo lagaa weydiin doonaaye intaad intaan akhriday su'aalaha daba socda ka jawaab marka hore waxaad akhriyaysaa usratu axmed qoyska axmed ka dhashay laa tanaamu yowma alcudla maalinta fasaxa ma seexdaan maxay qabtaan taaha yaknusu gurfata aljuluus inanka taaha la yidhaah wuxuu xaadhaa qolka fadhiga wa faatima faatimina taknusu waxay xaadhaa gurfata annowm qolka hurdada wa axmedu axmedna yaqsil wuxuu maydhaa albanaabisa dharka waladiifatuna takwi almalaabis dharkay kaaweedaysaa waljadatu ayayduna taqsilu aطbaaq suxuunta iyo biledhaday maydhaa waljaddu awowguna yaqra'u alqur'aan qur'aan ku akhriya maadaa yafcalu daaha muxuu sameeyaa wata halkaa kugu qoray yaknusu gurfata اljuluus ayuu xaadhaa talabaad waxa maadaa tafcalu faatima faatima maxay samaysaa taknusu waxay xaadhaa gurfata الnowm qolka hurdada maadaa tafcalu ladiifatu ladiifi maxay samaysaa takwi dharkay kaaweydaysaa maada yafcalu jaddu awogu muxuu sameeyaa yaqra'u lqur'aan qur'aan ku akhriyaa maada tafcalu jaddatu ayaydu maxay samaysaa taqsilu aladbaaq suxuuntay xashaa maada yafcalu axmed axmedna muxuu qabtaa axmedna muxuu qabtaa yaqsilu lmalaabis dharku maydhaa sidaa uga jawaab ilaa mid walba jawaabtaa ku qoran hadalka aad soo akhriday atadriib araabic waa layliska afraad iqra alfiqra haddana intan intan maqطaca ah ama intan jumlooyinkan kooban aqri uma ajib su'aalaha ka dambeeya ka jawaab iyo sayqadu daahir daahir wuxuu toosaa cinda alfajri marka waagu baryo wayatawada'u fi lbeyt guriguu ka weysaystaa wayadhabu ila lmasjidi masaajidkuu tagaa yusalli alfajra salaada subax wuxuu ku tukadaa fi lmasjidi masaajidka daahirun daahir yaqra'u alqur'aan qur'aan ku akhriyaa walaa yanaamu mana seexdo bacda salaad salaada kadibna ma seexdo kuwaasaa su-aal lagaa weydiinaya ka jawaab mataa yastayqidu daahirun goormuu toosaa cinda alfajri waxaanase yastayqidu cinda alfajri salaada subax agteeduu toosaa itniin ayna yatawada halkuu ka weysaystaa yatawada fi lbeyt halkuu ku weysaystaa gurigu ku weysaystaa ilaa talaata ilaa ayna yadhab halkuu tagaa yadhabu ila almasjidi masaajidkuu tagaa ayna yusalli alfajra halkuu ku tukadaa salaada subax yusallii fi lmasjid masaajid ku tukadaa hal yaraabu bacda salaad salaadda kadib miyuu seexdaa laa laa yaraabu bacda salaad salaadda kadib maya salaadda kadib ma seexdo maada yafcalu bacda salaad salaadda kadib muxuu sameeyaa yaqra'u lqur'aan qur'aanku akhriyaa ثaaniyan alkitaaba iminka waxaan gelaynaa qoraalkii alcarab waa soo bandhig waxaana soo bandhigaynaa qaybta koobaad waxaana lagu baranayaa qoraalkaa siin iyo shiin labadaa xaraf baa lagu baranaya marka hore aknusu waan xaadhayaa siinku waa bilow kelmadda bilowguu kaga jiraa masjid dhexduu kaga jiraa juluusun fadhi xagga dambuu kaga jiraa shaqatun waa dhowrka qol ee isku xidhan xagga horuu siinku ka jiraa yushaahid wuu daawanayaa wuxuu kaga jiraa dhexda firaashun wuxuu kaga jiraa xagga dambe atadriib muxuu ahaa waaxid ama alأwl ka koobaad mura biqalamika qalamkaaga mari cala alxarfi xarafka qalinkaaga mari xarafka ku dul feegaan siinkii baa laguu qoray saddex siin oo aan aad u muuqanno waa lagugu daba xigsiiyey qalinka ku dul feegaan shaynkiina waa saas oo kale atadriib thaani ka waxa weeye insax qor adugu oo siinkii baa la qoray saddex afar meelood bannaanna waa laguu qoray afartaa ku qor baa lagu leeyahay haddana shiinkii baa la qoray afar xariiqoo bannaan baa laguu qoray afartaa shiinka ku buuxi atadriib الثaalث waxa weeye kanna waa layliska saddexaad mura biqalamika mura biqalamika biqalamika calى اlkelima kelmadda ku dul feegaar imika saaknusoo kelmaddana baa kuu qoran afartaa kelmadoo lagu daba qoray ku dul feegaar oo qalinka la eego si afarta ugu fadhiisato masjidun baa la qoray afar saddexda ka dambeeya ku daba qor firaash baa la qoray afarta ka dambeeya ku daba qor shaqatun baa la qoray saddex ka dambeeya ku daba qor imikana waxa wey atadriib araabic ka afraad insak adugu qor adoon ku dul feegaaray meelaha bannaan ku qor saaka nusub saddexda xariiqee ka dambeeya ku dul qor masjid saddex xariiqee bannaan ku dul qor firaashun saddexa bannaan ku dul qor shaqatuna saddexda xariiqe bannaan ku dul qor alcardu ba waa soo bandhigga labaad saad iyo daad baa la baranayaa saxiifa waxa weeyaan jariidadda waxa ay siinsaad ku jiraa bilowgii tusalli halka dhexduu ku jiraa miqasun waa maqaska xagga u dambeeyuu ku jiraa dilcun waa feedha daadkii baa u horeeya tawada weysina dhexduu ku jiraa bacdun waa qayb xagga dambuu ku jiraa atadriibu athaani kanna waxa weeye layliskii labaad waxa weeyaan layliska labaad mura atadriib اlأwl weeye halkaa laba buu ku qoray atadriib اlأwl mura biqalamika cala alxarf xarfi xarafka mari saad iyo daad baa qoran ku dul feegaar kuwa ka dambeeya ee xagga dambe ku qoran atadriib الثaanي insaq waxaad qortaa saadkaiyo daadkaa gacantaada ku qor iyadoo aad ku dul feegaarayn atadriib الثaalث waxa weeye layliska saddexaad mura biqalamika cala اlkelima ku dul feegaar kelmadda qalinkaaga saxiifa ayaa la qoray tusalli baa la qoray bacdun baa la qoray dilcun afartaa mid walba afarta ka dambeeya ama saddexa ka dambeeya ku dul feegaar kelmadda dusheeda ku qor atadriib الraabic iminkana waxa weeyaan layliska afraad insakh qor oo meelaha bannaan toos ugu qor iminkana waxaanu gelaynaa imtixaan baynu qaadaynaa ikhtabir nafsaka waa mar labaad tijaabi adugu naftaada is-imtixaan alwaxdataani aلثaaliثa wالraabica imtixaan waxaa lagaga qaadayaa labada qaybood aynu ka soo baxnay ee kala qaybta saddexaad ee qaybta afraad imtixaankoodii baa kana awala almufradaat marka hore kelmado gaara baa lagugu imtixaamaya imtixaanku waxa weye qaybta u horaysaa sil bayna shayi waxaad xidhiidhsaa shayga iyo walmakaan meesha alladii yuujadu fiihi shay baa laguu qorayaa meeshii laga helayna way qoran tahay iskumana toosna isku hagaaja adugu waaxid waxa weye furnun ba halkaa lagugu qoray waa mashiinka cuntada lagu kariyay ee moofada ah halka laga helaa haddaba qor waxa laga helaa oo ku yaallaa madbakh halkaasuu ku qoraya soo madbaa cunto lagu karayu yaalaa oo la dhigaa sariirun sariirun baa kuu qoran halkan maaa halkee la gelinayaa غurfaةu noom qolka hurdadaa sariirta la dhigaa alaaثa waxaa ku qoran arikatun fadhiga waa kuraasada fadhigae waaweyn waxaa halkee la gelinaya la dooro maxay calaamad isugu xidh غurfaةa juluus qolka fadhiga halkana mir'aatun baa kuu qoran muraayadda laysku eego waxaad ka eegeysaa oo aad ku xidhaysaa xamaam xamaamka ayaa lagu sameeyaa kitaabunba halkan kugu qoran kitaabka halkee laga helaa waxaad ku xidhsaa madrasatu hadiyo jeer madrasadda ayaa kutubta ay taallaa meesha madrasad baa ku qoran salaatun baa halkaa ku qoran maxaad la doonanaysaa masjiduntaad la doonanaysaa haddaad isku hagaajiso waad isu saxaysaayo lix darajaad helaysaa waad halkaa kugu qoran intii aad ku helaysay su-aashaasi waa hal su'aal halkaa su'aal haddaad wada saxdo lix darajaad leedahay qaybta labaad waxa weeye imtixaanka qaybtiisa labaad adif kalimateen ilaa kuli majmuucatin koox kastoo halkan ku qoran laba eray ku qor marka hore asaas baa lagu weydinaya waa saabaanka guriga maxaa makanka lagu qoray mir'aatun muraayad baa lagu qoray laba meelood baa bannaan saabaanka guriga wax ku qor waxaad odhan kartaa kursiyun iyo daawilatun kursi iyo miis baad xagga dambe ku qori kartaa labadaa meeloodoo bannaan ta labaad waxaa ku leedahay kurafun baa laga hadlaya kurafun waa qolol xamaan baa laguu qoray laba meeloodna way bannaan tahay labada meelood waxaad ku qortaa gurfata noom iyo gurfata juluus baad ku qori kartaa qolka hurdada iyo ka fadhiga talaata acdaadun tartiibiyatun iminka waxaa kuu qoran tirooyin isdaba yaallo isku hagaagsan tartiibi haddii lagu dhaahdo waa in aan la isweydaarin sideeda loo qoro marka halkaa maxaa loo qoray alawal soo alawal lama qorin laba meelood baa bannaan waxaad ku qoraysaa aلثaanي والثالث ka labaad iyo ka saddexaad arbaca amaakin iminka wey halkaas amaakintaa maxaa halkaa lagu qoray masjidun ba halkaa lagu qoray waa meel waa dhul madrasatun baad markaa qori kartaa marka labaad madrasad maxaad raacin kartaa waxaad raacin kartaa beytun guri baad raacin kartaa waxaad raacin kartaa musalla mawlac lagu tukado yacni saas oo kale u buuxi laba meelood makaan bay ka hadlaysaa su-aalahaas iminkana waa maxay khamsa afcaalun shaqooyin la qabanayo waxaa ka mid a yadhabu baa laguri wuu tegayaa waa ficil la qabanayo yaqra'u baad dabeedna qori kartaa iyo yusali wuu tukanaya waa afcaal sita istifhaam waa su'aal hal baa la qoray hal miyay saa tahay ayaa la odhanayaa hal huwa mawjuud miyuu joogaa waa su-aal wax laisku weydiiyo waxaad odhan kartaa ayna halkee iyo waxaad odhan kartaa man waa kuma iyo maada maxaa yeelay kuwaasoo kale laba ka qaadan kartaa waxaad odhan kartaa man ama maada ama ayna oo makaanka laisku weydiiyo man qofkaa laisku weydiiyaa aynana waa meesha kayfa baad gelin kartaa sidee waxaasi yahay su'aalaha laba geli laba su'aalood sabca acdaadun iminka waa tirooyin halkan maxaa lagu qoray tirooyinku waa wax tirsanoo weliba tartiibi ah markaad odhanaysaa sabcatun baa qoran laba meelood baa bannaan amaaniya iyo tisca baad markaa gelinaysaa siddeed iyo iyo sagaal haddaad saxdo toddobadaa darajaad leedahay su'aashaana su-aasha saddexaad waxa weeye dac calaamata qalad cala alkelimati alghariiba calaamadda khaladka la ydhaha saar kelmadda inagu cusub aynan hore u arag maalan tabiibun waa dhakhtarkii mudarisun waa macallin muhandisun waa injineer sitaaratun waa daaha yaqsil wuu maydhaya yanaamu wuu hurdaa yakwi wuu kaaweydanayo jafif jafif wuu qallajinaya marka marada la qallajinayo kale ma la maydhoo kale ka soo qaad ma aynaan soo arag taasoo kala taari kartaa oo kelmada inagu cusuba alawal alraabic oo kale waaxidun oo maaragtay athaalid ka saddexaad waaxidkaas oo kale maynaan soo arag toddoba saacatun masjidun mudaris madrasatun musallan madbaqun xamaamun saacadda iyo masaajidka iyo madrasada iyo musallaha meesha lagu tukeedo madbakh kii cuntada xamaam camalun shaqa ghurfatun qolka iyo xaafilatun baska furnun moofada cunto lagu kariyo mashiinka alaajatun waa alaajadii sakhaanun waa hiitarka wax kuleeliya biyaha lagu diiriyo غurfatun waa qolka asaafun waa qalabka taabaanka guriga la dhigo sida miisaska iyo kuraasida iyo waxa la midka oo dhan baa la asaas beytun guri shaqatun waa dhowr qolo isku xidhan markaa tanna haddaad intii aynaan garanayn aynaan hore u arag aad saxdo iyadana toddobadaas waxaad leedahay toddobaad darajo aaniyan marka labaad imanka marka hore wada mufradaad bay ahaayeen haddaba qaybta labaadna eeg antaraakiib annaxwu taraakiib imikana waa naxwihii iyo jumlooyinkii sil bayna juz-ay jumla jumlada labadeeda qaybood jumladu laba qaybood bay leedahay isla doono oo midba meel baa lagu qora isla doono yaqsiluba halkaa ku qoran xaggan kale maxaad ka eegaysaa almalaabisa waa qaybta wowga almalaabisa wuxuu maydhayaa dharka waladbaaqa iyo suxuunta cuntada lagu cuno jumladu intaasay ka koobantay markaasaa laba qaybood loogu kala qoray waa la isku dhex daadiyey tu walba teeda si itniin yushaahidu wuu daawanayaa halkan baad ka dhex daawanaysaa zaa'ida eeg atilfaaz tvguu daawanayaa talaata yadhabu wuxuu tegayaa ayaa lagu yidhi wuxuu tegayaa ila almadrasati daalka qabso madrasaduu tegaya taa la doono yaknusu oo arbaca yaknusu wuxuu xaarayaa alghurfata la doono ha'da ah qolka yaqra u akriyaya ama halkaa loo qoro waa shan yaqra u akriyaya maxaa markaa aada la dooranaysaa waxaad odhanaysaa yaqra'u wuu akriyaya asaxiifata baad la doonanaysaa waa jariidadda jariidaddu akriyaya oo waa jiimka yusalli wuu tukanayaa waxaad la doonaysaa alif ka horreeya aljumucata jumcada fi lmasjidi masaajidka wuu ku tukanaya yaknusu wuxuu xaadhayaa algurfata qolkuu xaadhayaa ma yaskunu meelkaas yaskunu wuxuu degan yahay في xayl jaamica oo ba'da ah xaafadda jaamacaduu degan yahay dee tawada'u wuxuu u weysaysanayaa xaalaad geynaysaa lisalaati salaaddii u weysaysanayaa saa isula doono iyadana sideed baad ku helaysaa markaad wada saxdo itniin qaybteeda labaad akmil dhammaystir waxaad ku dhammaystirtaa biwadci اlkelimati inaad ku qorto meesha oo aad dhigto kelmadda asaxiixati meesha saxda ku ah mimaa bayna alqawsayn labada qaws ee kuwa u dhaxeeya meesha bannaan labaa la is agdhigaye ta saxda ah ku qor waaxid waxa weeye su-aasha koowaad fi shaqati waxa ku yaalla shaqada shaqadu waa dhowr qol oo isku xidhan arbacu waxa ku yaalla maxay hurafin iyo hurfatin baad qoran teebaad qoraysaa hurafin baad qoraysaa hurfatin haddaad aragto waa mid keliya hurafin haddii taada laga gooyana waa qaar badan oo waxa had iyo jeer lagu kala qarto jamciisa iyo mufradkiisa waxa lagu kala bartaa taada uun haddii shajaratun lagu dhahdo waa geed keliya shajarun hadda waa dhir badan tamratun waa xabad timira tamrun waa timir badan baqarun waa loo badan baqaratunna waa sac keliya saasoo kalea waxay taada lagu kala saaro weeyaan marka waxaa imika lagu yihi ma afar baa lagu mise xabad afar haddii lagu yihi baad qaadanaysaa arbacu hurafin waxaa ku yaalla afar qol itniin kan baa halkan ku qoran fi shaqati naxwaha uu kuu sheegayo ayaad waxaan ku garanaysaa fi shaqati qolka waxa ku yaal markaa kam iyo fi shaqati maxaa udhexeeya ma xamaamin baynu gelinaa mise xamaaman baynu gelinaa waxaanu gelinaynaa xamaaman sababta wa kamta istifhaamiyada ah waxay le wa la yidhaha tamiis tamiiskeedu waa mansuuq masalana kam xamaaman imise e, xamaam baa ku yaala fi shaqati yacni qolalkan waxa raacaa ثaلaaثة تadhabu ilى اlmadrasati ma mataa baynu qaadana mise maada haddaynu kana maadaa tadhab ilى اlmadrasati maxaad madrasada u tagtaa weyad ka doontaa haddaynu ahno mataana waxaad onaysaa mataa tadhab ilى اlmadrasati goormaa tagtaa markaa mataadaynu qaadanaynaa adhabu ilaa halkan baad ka garanaysaa dambaba eh haddaad odhan lahayd maxaad u tagtaa waxbaan ku soo bartaa bay noqon lahayd laakiin imanka inay tahay mataada la qaadanayo su-aasha dambaad ka garanaysaa ooad garanaysaa adhabu waxaan tagaa asaabicata ma asaacata baynu qaadanaa mise saacatan waxaanu qaadanaynaa asaacata ayaanu qaadanaynaa sababto waxa weeyaan tilmaanteediibaa nactigeediibaa alleh markaa nactigu markuu alley malcuudkuna way israacaan macrifaday iska raacaan waxyaabaad garanaysa ka mid tahay haadihi ashaqatu ma huwa baynu qaadanaa mise hiya buu leeyahy haadihi hiya shaqa waayo hiya waa mu'anas ashaqana waa mu'anas dabeedna huu odhan maysid ma odhan kartid ma odhan kartid qolku ama yani ma ohan daartu wuu wen yahay ama intaasuu yahay ma ohan kartid daartu wuu wen yahay ma odhan kartid waxaad ohan kartaa daartu way weyn tahay saasoo kale ka dhigan tahay haadihi iyo shaqa baad odhanaysaa marka ahaalian waa alqiraa'atu iminka qiraa'adii baynu qaadanaynaa iqra waxaad akridaa alfiqrata waxaad akridaa wasladan ama intan yare maqطaca ah ee isku xidhan uma ajib binacam waxaad ku jawaabtaa nacam oo sax saar ow ama laa ku jawaabo qalad saar oo marka imika ila nacam odhan maysid haddaad nacam leedahay waxaad qoraysaa sax baad qoraysaa haddaad laa leedahayna qalad baad qoraysaa marka hore waa maxay yastayqidu wuxuu toosaa axmedu axmed mubakiran goor horu aroortii toosaa cinda alfajri salaada subax ayuu toosaa yusalli alfajri salaada subax buu ku tukadaa fi masjidi masaajidka axmedu axmed laa yanaamu ma seexdo bacda salaati alfajri salaadda subaxa dabeed ma seexdo huwa yaqra'u alqur'aan qur'aanku akhriya salaadda subaxa kadib yadhabu wuxuu tagaa ila almadrasati madrasadda wuxuu ku tagaa bilxaafilati bas buu raacaa asaacata saabica buu tagaa markaa saacadda toddobaada yowma alcudlati maalinta fasaxa ee madrasadu fasaxa tahay yastayqidu wuxuu toosaa mubakiran goor hore aydan sidoo kale oo maalintaa xataa fasaxa salaadda subax buu u kacaaye ma seexdo yowmaljumucati maalinta jimcada fi sabaaxi aroortii yaqra'u wuxuu akhriyaa saxiifatan jariirad buu akhriyaa jaraa'id buu akhriyaa aw kitaaban ama kitaab buu akhristaa wayusalli ljumucata jumcada wuxuu ku tukadaa fi lmasjid alkabiir masaajidka weyn intaa markaad akhrido su'aalaa lagaa weydiinayaa isla intiiye ka jawaab waaxid waxa weeye yastayqidu axmed mubakiran goorruu toosaa meesha labada qaws ama sax ku qor ama qalad ku qor maxaynu iman ku qoraynaa sax baynu ku qoraynaa waa dhab waa run macnaheeduna waa naca markaa itniin iyo alyowma aljumcati maalinta jumcada yaqra'u saxiifatan wuxuu akhriyaa jaridad buu akhristaa aw kitaaban iyadana sax baynu ku qoraynaa yusallii axmed alfajra fi lbeyt buu ku tukadaa guribuu ku tukadaa halkaa qalad baynu ku qoraynaa ila masaajid baynu ku marnay guriga kuma tukaya masaajid ku tukadaa dabeedna qalad baynu ku qoraynaa yadhabu ila madrasati wuxuu ku tagaa bisayaarati taksi buu ku tagaa halkaa qalad baynu ku qoraynaa waayo waxaanu ku marnay yadhabu biاlxaafilati asaaca asaabica bas buu u raacaba inuu nidhi tagsiga yar ma raacee waxaanu dabeedna inoo raacda yusallii axmedu aljumucata fi lmasjid اlkabiir masaajidka weyn buu axmed jumcada ku tukadaa maalinta jumcada waxaanu marka waxaynu markaa qoraynaa qalad baynu qoraynaa waa sax baynu qoraynaa taa hore fi lmasjidi waa salaada subax masjid اlkabiir waa jumcada kaa sax baynu qoraynaa axmedu axmed yanaamu wuu seexdaa bacda salaati alfajri salaadda subax kadib wuu seexdaa halkaa qalad baynu ku qoraynaa axmedun axmed muhandisun waa muhandis maxaynu qoraynaa waxaynu qoraynaa maynaan soo marin camalkiisu wuxuu yahay ee laakiin arday inuu yahay ayaa muuqanaysa hadduu arday yahay qalad baynu qoraynaa muu gaarin heeruu injineer noqdo waxbarashuu ku jira alwaxdatu alkhaamisa waxaan iminkana ka hadlaynaa qaybtii shanaad baan gelaynaa alطacaamu waasharaab waxay ka hadlaysaa cunto iyo cabitaan qaybta shanaad alcardu soo bandhigii u horrey waxa weeye alxiwaaru اlأwal xiwaarka koobaad u fiirso undur eeg wastamic dhegayso wa acid ku celi qaasim wuxuu idhi kam wajbatan imise xilli cunto ayaa ta'kulu wax cuntaa fi lyowmi maalintii imise goor baad cunto cuntaa wajbadu waa waxa hal mar la cuno saalim wuxuu idhi aakulu ثalaaثa wajabaatin saddex xilli cunto ayaan wax kala cunaa afar iyo labaatanka saacadood oo maxaan cunaa alfutuura quraacdii walqadaa'a qadada walcashaa iyo cashaa saddexdaa goor qaasim baa yidhi haadaa kafiirun jiddan waa cunto cunitaan badan saddex goor inaad cuntaa way badan tahay ana aakulu wajbatan waaxida hal qof wakhtiunbaa wax quuta anugu oon wax cunaa saalim baa yidhi haadaa qaliilu jiddan adna aad bay u yartahay cuntadaadu dabeedna wuxu qaasim maadaa taakulu fi اlqadaa war waktiga qadada maxaad cuntaa saalim wuxuu yidhi aakulu allaxma hilib waan cunaa wadajaaj hilibka digaagana waan cunaa waalarusa bariisna waan cunaa waalkhubsa rootina waan cunaa intaba wamaadaa taakulu anta aduuse maxaad cuntaa buu haddanayay qaasi wuxuu yidhi aakulu asamak anugu kalluun baan cunaa wasalaadata saladna waan cunaa salad ka saladka aynu nahno walfaakihata iyo khudradda waa faakihada khudradda aan la karin sida muuska iyo liinta liin macaanta iyo waxaa iyo cambaha iyo saalibaa maa wasnuka miisaankaagu waa imise garaam qaasi wuxuu idhi waxaan anugu ahay sitiina kaylan lixdan kiilo garam baan wamaa wasnuka anta adna waa mise miisaankaagu waa ka taagan sawirka ee yaro dhuuban ka hadlaya saalim wuxuu idhi mi'ata kiilo anuu boqol kiilo garam baan boqol qaas baa anta samiinun jiddan aad baad u naaxday adugu adugu aad baad u naaxday nin yahow saalim wuxuu ihi wa anta naxiifun jiddan adna aad baad u taag daranta waa dhuubantay adna alxiwaaru haani xwaarka labaad <coughs> waxaa isna weeye almudiifatu wuxuu ku saabsan yahay undur wastamic waaci eeg oo dhegayso oo ku celi wuxuu ku saabsan yahay xwaarkani gabadh gabadh kala soo martiday almudiifatu tii wax martida bixinaysay tii la soo martiyey waxay tidhi maadaa tadlubiin maxaad doonaysaa min aطacaam cuntada ku siiyaa almusaafiratu gabadhii socotada ahayd ee martida ahayd baa tidhi bacda samak waxoogaa kalluuna walarzu in berihiisa min fadlika waad mahadsan tahay almudiifatu gabadhii martigelinta samaysee loo soo hoyday baa tidhi wamaadaa talubiina min asharaab sharaabkana maxaa doonaysaa almusaafiratu waxay tihi maaun biyaan doonayaa min fadlika biyey waad mahadsan tahay almudiifatu waxay tihi tii marti sooraysay wamaadaa tufadiliina maxaad jeceshahay min alfaakihati khudradda maxaanku siyaad jeceshahay almusaafiratu waxay tihi gabadhii socotadahayd atamru timir haddaad hayso aw alcinab ama cinabisiin almudiifatu tii martigelinta samaysay baa tidhi hal tashrabiina shaaya shaaha ma cabtaa ma cabbaysaa shaah almudiifa musaafiratu tii socotayd waxay tidhi laa maya ufadlu qahwata anuu bunkaan jecelahay shaah ma jecliin almudiifatu tii martigelinta samaysay baa tidhi alqahwatu bilxaliib ma bun caddaysan baad jeceshahay oo caana lagu daray almusaafiratu waxay tidhi nacam haa alqahwaةu biاlxaliib bunkoo la caddeeyey oo caanala baan jeclay almusaafiratu baa tihi shukran waad mahadsan tahay almudiifatu tii martigelada samaysay baa tihi cafwan iga raalli ahaw alxiwaaru haalid wada sheekaysiga saddexaad isaguna waxa weeye azawju ninkii baa yidhi assalaamu calaykum guriguu soo galay ninkii guriga lahaa weye nabadgelya dushiinna ha ahaato azawjatu gabadhii baa tidhi wacalaykum asalaam idinkana dushiinna ha noqoto azawji ninki wuxu ana jawcaan jiddan aad baan u gaajaysanahay maanta ana jawcaan jiddan aad baan u gaajaysanahay azawjatu gabadhi waxay tidhi alqadaa'u cala almaa'ida cuntadii waa tamiiska saaran azawj baa yidhi maada maxaad saarane maanta meesha dhigtay wuxuu i waxay tidhi samakun kallun wuu yaallaa walaxmun hilibna waa yaallaa hilibka cas iyo hilibka cad bay kala wadajaajun digaagna wuu yaallaa waa kii shimbiraha wa arsun bariisna wuu yaallaa wafaakihatu khudradna way taallaa sida muuska iyo liinta iyo cambaha iyo haadaa kaiirun azawj ba wuxuu yidhi haadaa kaiirun jiddan de way aad bay u badan tahay buu idhi waa wax badan baad meesha dhigtay azawjatu waxay tidhi laa taakul ha cunin laa taakul ha cunin laa taakul laa taakul ha cunina u kaadi azawj baa dhi limaada waayo maxaan u cuni waaye ana jamcan waan gaajaysnahaye azawjatu waxay tihi ladaynaa duyuuf marti ba inoo joogta martida ha timaade u kaadi الزawj wuxuu yidhi ladaynaa duyuufu marti baa inoo joogto ah man wa ayo martidu martidu wa ayo azawjad waxay tihi waalidii wa waalidatii aabbahay iyo hooyadii baa maanta inoo joogo martiya azawj baa yidhi ayna duyuuf halkay joogaan martidu azawjad waxay tihi fii غurfati اljuluus qolka fadhigay joogaane ha yimaadaane u kaadi ha la ysugu yimaadee wallah aclam bisawaab wabilahi tawfiiq